بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد الدرس ku saabsan التوكل erayga tawakulku waa tala saarasho ama ilaahay subxaanaه wa tacaala eed wakiil ka dhigato wakiilnimada adalla ka dhiganayso subxaana wa tacaala waa arrimahaaga iyo danahaaga dhammaantood oo ilaahay subxaana wa tacaala u tala saartay waxay culamada ku tilmaamaan tawakulku inuu ka mid yahay cibaadaadka ugu weyn ee dadka muslimiinta ay la yimaadaan cibaado ka mid ah waa min cibaadati alquluub ama waa cibaadaadka qalbiga qofka muslimka adeg ah waa dhaqan akhlaaqda muslimiinta ee waaweyn ka mid ah culamaai sulukna waxay dhahdaan waa manzil min manaazil اdiin waa maqaam min maqaamaati اlmuuqiniin waa manaasisha kala dambayse ama maqaamaadka kala dambeeya diinta maqaam ka mid a bale alimaam ibn اlqayim raxmat ullahi calayhi wuxuu leeyahay altawakulu nisfu اddiin wa nisfu اlaakhar linaaba diinta nusna waa tawakul nusna waa inaabo iyo allow noqosho isagoo ka qaadanaya ayada quraan ee ilaahay leeya calayhi tawakaltu wa ilayhi uniibe amase iyadoo laga qaadanayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inaabadu waa cibaada tawakulkuna waa isticaana tawakulka ama ilaahay oo la talo saartaa subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimkao qura xataa haddaynu ku koobsanno aayaad aada u tiro badan baa ka soo arooraya sunnadana sile waxa ugu filan fadli inuu qur'aanku aanku ina faray dadka alle tala saarta uu ammaanay fadligooda adduun ba ilaahay subxaana wa tacaala u sheegay bale waxaa kaaga filan sagaal aayadood oo qur'aana ah in ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa ku amrayo inuu ilaahay kala saarto haddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sagaal aayadood ugu amrayo maxaad u malaynaysaa dadka inta ka soo hadhana qur-aanka makiga ah iyo ka madanigaaba waa ku soo aroray yacni qur-aankii maka kusoo degay iyo qur-aankii madiine kusoo degay labadaba rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy walilaahi haybu samaawaati walard wailayhi yurjacu lamru kulh faacbudhu watawakal calayh fi suurati huud fi suurati furqaan alle wuxuu leeyay watawakal cala alxayi aladi laa yamuut wasabix bixamdih في sورة الشعراء رbi wuxuu leeya وتوkل على العزيز الرحيم الذي يراaka حيiنa تقوم وتqلبka في الساجدين إنه هو السميع العليم في sورة الشعراء فتوkل على الله إنka على الحق المبين intaba رbi سubحaanaه وتaعaaلى wuxuu nabigiisii محamed ah عalayhi الصلاaةu وaسلاam faraya inuu rabbi tala saarto allaha nool ee aan geeriyoon inuu arrinkiisa u dhiibto allaha casiiska ee raxiimka ah inuu tala saarto qur-aanka madanigana sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala facfu canhum wastaqfir lahum washawirhum fi lamr faidaa cazamta fatawakl cala allah in allaha yuxibu lmutawakiliin arrinka markaad go-aan gaadho ilaahay tala saaro rabbi wuxuu jeceliyay kuwa tala saartee fi suurati nisa ilahay wuxuu leeya wayaquuluuna طaaca faida barazuu min cindika bayata طaa'ifat minhum gayra aladi taquul والlah ykتb ma yubayituun faأcرض canهm وتwkل عlى اllahi وkfى bالlah وkiila في sورة الأنfاl وin جنxuu للسلم fاجنح laha وتwkل عlى الlah إnah huwa السميع العليم في sورة الأحزاab وتwkل عlى اllahi وkfى bالlah وkiila في sورة الأحزاab وlا تطع الكافiriina والمنaafiqiina وdع عdاهم وتwkل عlى اllahi وkfى bالlah وkiila idan aayaadka qur-aanka ah ee tirada badan leh sagaalka gaadhaya ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa uu farayo dhammaantood inuu alle tala saarto bale qur-aanka aayadii ugu horeeyay soo dega waxaa kamid mid ahaa suurat lmuzammil rab lmashriqi wlmaqribi laa ilaha illaa huwa fatakidhu wakiila markaynu intaasoo aayadooda isku soo daro waxaynu ka fahmi karnaa arrinta tawakulku siday u weyntay haddii sagaal jeer nebi maxamed la faray calayhi salaatu wasalaam martobnaadkana siiqadaa si kale uu ku soo arooray waxaa macruufa min waraa'ihi dadka muslimiinta aanaynu faraya siiq kale ama qaabab kalu qur-aanka ugu soo arooray tawakulku oo xataa nebiga la laleeyahy calayhi salaatu wasalaam aktar min aaya caddayso oo sheego inaad ilaahay tala saaranayso qul huwa araxmaanu aamanaa bihi wacalayhi tawakalna fain tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha illaa huu calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim aayaad qur-aan makiyo madaniba le oo rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waxaad sheegataa nebi maxamedow inaad ilaahay tala saarto qul dheh baa la leeyahy huwa araxmaanu aamanaa bihi wacalayhi tawakalna waxaa macruufa markaa oo qof kastoo muslimi fahmi karaa haddii aayaadkaasi dhowr iyo tobanka ahi ay kusoo degeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marna iyadoo la farayo marna la leeyay sheego inaad ilaahay tala saarato dadka kale mu'miniinta sida waajibka ugu yahay ee loo rabo inay ilaahay subxaanah watacaala u tala saartaa waxaa qur-aanku uu ka waramayaa rusushii hore oo faraya dadkii mu'miniintaha ah dhammaantood inay ilaahay tala saartaan waxaa ka mid ah qaalat lahum rusuluhum in naxnu ilaa basharu midlukum walaakina allaha yamunu cala man yashaau min cibaadih wma kana lana an naatiyakum bisulطaani ila biidni illah wcala allahi falyatawakal lmu'minuun waxaa ka mida ah, ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamaya reer banu israa'iil oo ilaahay yidhi alardi almuqadasa gala baytilmaqdis gala dhulkaasi uu ku yaallo oo isa soo adkeeyey oo laba nin oo saalixiin oo ka mid a ah ay leeyihin qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhima udkuluu calayhim albaaba faida dakhaltumuuh fainakum gaalibuun wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin waxay leeyihin wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin ilaahay tala saarta haddaa mumintiin macnaha meesha ku jira waxa weeyaan haddaynan mu'miniin ahayn iimaanka iyo yani tala saaradku inay isku xidhayiin oo shardiisu yihiin ilaahayna subxaanah wa tacaala qur-aankiisa waxa uu ku tilmaamayaa dadka mu'miniinta ee saalixiinta ah calaamadaha waaweyn ee lagu garto inuu ka mid tahay ilaahay ay tala saartaan inama almu'minuuna aladiin إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زاadتهm إيmاaنا وعlى ربهم يتوkلوun مؤمinka dhabtii waxa weeyaan baa ilahay yihi kuwa marka qur'aanka lagu akriyo qalbiyadooda ay jilcoomaan ay gedgedoomaan waa kuwa ilaahay aayaadkiisa haddii lagu akriyo iimaankooda uu kordho وعlى ربهم يتوkلuun baa ilahay yihi rabbigoodna tala saaranaya bale ilahay wuxuu leey qul lan yusiibana ila ma kataba allahu lana huwa mawlana wcala allahi falyatawakal ilmuuminuun war mu'miniinay waxaad tidhaahdaan dunida waxaa jooga waxba nama haleelayaan wixii ilaahay noo qoray mooyaane ilaahay baananu tala saarayna marka ilaahay tala saarta baa layidhi haddaan mu'miniintiin wcala allahi falyatawakal ilmuuminuun ilahay wuxuu leey in yansurkum allahu falaa gaaliba rabbi hadduu idiin gargaaro rabbi hadduu idiin hiiliyo cid idinkama xoog badanayso hadduu rabbi garabkiina ka baxana oo idiin hiilin waayana isaga gadaashiyaa idiin heelinaya wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun rabbi ha tala saartaan baa alla leeyahy subxaana wa tacaala kuwa mu'miniinta ah waxaynu aayaadka markaa ka arkaynaa sagaal aayadood in ka badan in nabiga la faray calayhi salaatu wasalam inuu tala saarto mar waxaynu arkaynaa aayaad badan oo ilaahay ku farayo dadkii mu'miniintaee hore calaa lisaani rusuli mar waxaynu arkaynaa iyadoo dadka mu'miniintaa sifadooda lagu tilmaamayo waxaa kaloo qur-aanku inooga warramaya nebi maxamed oo qura maaha calayhi salaatu wasalaam cidda la faraye inay ahaydba dhaqankii nebiyada dhammaantood inay ilaahay tala saartaan waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warramaya iyagoo leh oo uu nebi nuux leeyahay iyo ambiyadii ka dambaysay wamaa lanaa anlaa natawakala cala allahi waqad hadaana subulana walanasbiranna cala maa aadaytumuna wacala allahi falyatawakal ilmutawakiluun ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka isagoo nebi nuux le yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illahi facala allahi tawakaltu faajmicuu amrakum waa kaa la tilmaamaya nebi huud oo leh innii tawakaltu cala allahi rabbii wa rabbakum nebi kasta oo qur-aanku uu ka waramo iyadoona uu leeyahay ilaahay tala saarta ama ilaahay baan tala saaranay ayaa soo arooraysa waxaynu u baahanay marka haddaynu mu'miniin nahay inuu ilaahay qalbigeena ku weynaado oo aynu talada u dhiibano waxaynu u baahannahay inaynu fahamno aahaarta iyo raadka weyne ka ratibmaya inaynu ilaahay subxaana wa tacaala tala saarano kow iimaanka xaqiiqadiisa ku xidhan wa ilaa iimaanka ama ma jiro ama dacfu u qabaa wacala allahi tawakalu in kuntum mu'miniin marka la yidhi waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya haddaynu ilaahay tala saarana in ilaahay inagu filan yahay waman yatawakal cala allah fa huwa xasbu ciddii rabbi tala saarata talada ilaahay u dhiibata ilaahay baa ku filan baa la yidhi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo qur-aanku inoo tilmaamaya haddaynu ilaahay tala saarano in allayna jeclaanayo yuxibu almutawakiliin waxaa kaloo qur-aanku inoo tilmaamayaa alaysa allahu bikaafin cabda saydnan ilaahay u tala saaray ilaahay miyaan addoomihiisa ku fillayn ayaa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala nusuusta qur-aankii waxay tilmaamaysaa waman yatawakal cala allahi fa ina allaha casiizun xakiim war ciddii ilaahay talada u dhiibatabaa la leeyahy subxaana wa tacaala waa mid xoog badan oo qofka isaga isu dhiiba lagama xoogi karo waa mid xakiima ah oo qofka isaga isu dhiiba wuxuu u dhiibto si fiican ugu maamuli kara waxa allaaliya waxa ka soo hadho rabbi ee la tala saartaana ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa cibaadun amhaalukum inayiin addooma inala mid ah inaanay ahayn duul tale loo dhiibto ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya markaasi inay yihiin kuwa munaafiqiinta ahi kuwa hungurigu meelaha kale aan alla ahayn uu ka hayo ilaahayna wuxuu leeyahay waa khasnadaha cirka iyo dhulkaba ilaahay bay gacantiisa ku jirtaay munaafiqiinta wax garanayn baa laleeyahy subxaana wa tacaala sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaynu in yarka tilmaamno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeynka kusoo arooray wuxuu sheegay toddobaatan kun oo ummaddiisa ka midi eh. inay jannada geli doonaan iyadoo aan la xisaabin biqayri xisaab todobaatan kun oo ka mid inay gelayaan dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sifeeyey kuwaasi nooca ay yihiin wuxuu nabigu yihi hum aladiina laa yastariquun walaa yatatayaruun walaa yaktawuun wa calaa rabbihim waa kuwo aan cidna odhan wax igu tuf waxba aan ba'saysan waxba aan isku gubin ilahay tala saarta buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam yacni waa duul rabbi subxaana wa tacaala si dhaba ah isugu dhiibay wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugan ka mid ah inuu yihi low annakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakuli larazaqakum allahu kamaa yarzuqu اطayr taqdu khumaasan wa taruuxu bitaanan haddaa ilaahay u tala saaran lahaydeen buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam tala saararka uu xaq muto sida ilaahay shimbirahaba u arsaaqo ayuu idiin arsaaqi lahaa shimbirtu kayd ma leh meella wax ma dhigato subxii bay ka lahdaa iyadoo gaajaysan waxbay soo cuntaa habeenkii iyadoo dharagsan bay iska soo hoyataa wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam haddaa ilaahay tala saaran lahaydeen sida shimbiraaba alla u arsaaqo ayuu idiin arsaaqi lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeya qofka markuu gurigiisa ka baxo xadiidka saxiixuljaamici saqiirka ku yaala sheekh albani saxiixa ku tilmaamay qofka markuu gurigiisa ka baxo yidhaahda bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah qofka erayada saddexdaa eray ku dhawaaqa bismi illaah tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ila billah waxaa lagu yidhaahdaa buu nebigu yihi hudiita wa wuqiita wa kufiita waa lagu hanuuniyey oo waa lagu dhowro lagu ilaaliyey oo waa lagugu fillaaday baa la yidhaahdaa dabeetana nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam shaytaan baa shaytaan kale ku yidhaahda kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi waa shaydaanu iyagoo wada hadlayo wuxuu idhaahdo maxaad ka qaadi nin la ilaaliyey oo la hanuuniyey oo la dhowray adigu maxaad ku samayn kartaa yani sheeginta waxay isu tilmaamaysaa ninka kani inuu xirzun aamin galay inuu galay dhufays adag oo aan shaydaanku ka dabageli karin dabeetana iyagoo isu calaacalayo wuxuu isu tilmaamaya wuxuu leeyahy maxaad samayn kan waa la hanuuniyey oo waa lagu fillaaday oo waa la dhowraye nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa markaasi sida qofku haduu ilaahay tala saarto rabbi ugu filan yahay tala saarku marka muxuu u baahan yahy goormaa la odhanayaa qofkan ilaahay buu tala saarto inaad see ilaahay tala saarto subxaana wa tacaala maxaad u baahantay kow waxaad u baahantay inaad rabbi barato iyo sifaadkiisa markaad garato ilaahay subxaana wa tacaala inuu casiiz yahay dunida isagu abuuray gacantiisa ay ku jirto wuxuu doono mooyaane wax kale aanay dunida ka dhici karin awood badan yahay ciddii tala saarata uu isagu ilaaliyo waxay keensanaysaa inuu rabbi aada ah, iimaansato inaad taladaada u dhiibato yacni yaa wakiil laga dhigtaa matala markaad shirkad haysato ama xoola haysato hadduu jiro qof aada kalsooni ku qabto oo kartidiisa cilmigiisa amaanadiisa wixiisaba waxaa laga yaaba inaad hantidaada dhan u dhiibto tidhaado wad shaqada waayo waxaad ku qabta inuu xirfadyahanna yahay isla markaasina uu yahay qof ammaanada waxaa ku dhowraya werwarkaama haynayo haddaad rabu samaawaat sifaadkiisa markaa rumaysan tahay iyo awoodiisa waxay keensanaysaa inaad isaga tala saaratid tala saaradku markaa wuxuu ka yimaadaa waa qalbiga qofka bini aadamka oo tawxiidku uu dego rabbi si dhaba u caabuda qalbigiisa uu ka foqo calaa'iqu shirki oo dhan waxyaabaha shirkiga keeno oo dhan qalbigiisa uu ka foqo goormay waxaase qalbigaaga ka fuqaya marka aad garato wax dunidan ka dhacaaba inaanay jirin isagu wuxuu doono mooyaane wax kastana inuu awoodo tala talasaaradku wuxuu yimaadaa markuu qofku kalsooni ku qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala ee qalbigiisu rabbigii uu ku xasilo ee adduunku uu isago kaa mid noqdo inaad weydo iyo inaad heshaa mithaal basiid waxay culamadu yidhahdaan haddii adigoo dirham haysta bay yidhahdaan hal doolar adigoo haysta hadduu kaa lumo xolo kalena aad haysana halkaa doolar aad haysatay laakiin nin boqor uu meesha joogo oo ku siiyey oo ku yidhaahdo marka xabadii kaa luntay adoo warwarsan oo le midhkiina wayga lumay oo ku yidhahdo waxba ha warwari aniga khasaaintaydu buuxda mar kastoo aad baahatana kaale waan ku siinayaa haddii kaa lumaan wax wey kuguma aha meel buuxdo qaadayo marka kasoo helaysaa inay jirto saa daraadeed hadday xabadi kaa lunta iyo hadday laba kaa lunta toole ma warwaraysid waxaa la mid ah qofka mu'minkaa ah, adduun hadduu hala iyo hadduu waayo iyo hadday dhibidhacda iyo haddaanay ba ilaahay u kala saarta waxaana ogayay rabbun raxiimun gafuurun casiizun xakiimin u tala saartay saa daraadeed adduunka oo dhan iyo bashakao dhan hadday isu tagaan dhib kuma hayso sida awgeed buu nabi huud lahaa isugu wada taga dhammaantiinoo bal aniga dhakri iyo makri lagu sameeyo khiyaamay ilaahay baan tala saartay bula subxaana wa tacaala walidaalik tala saararku yani qofka qalbigu wuxuu gaadhaa mu'minka baydhaha qalbigiisu siduu u xasilo haddii uu ilaahay dhab ugu kalsoonaado sida ilmaha yari hooyadii naaskiisa ugu kalsoonyay baydhaha ilmaha yaraan waxba kala garanaynin hadduu naaska hooyadii afka la helo bes adduun wuu u dhammaaday yani wuxuu ka raba isagoo adduun wuu helay saa daraaddeed waxay dhahaan waa mutma'in ilbaal waa niyadiisi way xasiloontay waxaa la mida bay dhahaan qofka mu'minkii hadduu rabbigii helo oo uu garto si dhaba u caabudo adduun wixiisa kaloo dhami dhib kuma haya waayo rabu samaawaati walardi bu ku tiirsan yihin waxyaabaha keena markaa qofku inuu ilaahay si dhaba u tala saarto waxaa ka mid ah xusnu dannika billaah inaad ilaahay mala fiican ka qabtid mala fiican inaad ilaahay ka qabtid waad rumaysan tahay inuu ilaahay dadka ku filan yahay aad rumaysan tahay inuu awood badan yahay aad rumaysan tahay inuu raxmaan uraxiim iyo cid isaga ka naxariis badan oo loo carara inaanay jirin cid kaaga aada uga han weynaato istiraado ciddan baa kuu degdegaysa aanu jirin oo isaga ka degdeg badani waana ka nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu ku tilmaamaya ana cinda xusni danni cabdi yani waxaan ahay addoonkaygu wuxuu iga fishuubaanana ah haddaad alle ka filato inaad waxba helaynina de waxba ka heli maysid haddaad ilaahay ku kalsoon tahay oo aad mala fiican ka qabtidna waad ka helaysaa waxaad u baahan tahay sida awgeed ayaa waxay idhahdaan waxyaabaha tawakulka fiican keenaya waxaa ka mid ah inuu qofku ilaahay arrimihiisoo dhan u dhiibto wa ufawidu amrii ila allah masalatu tafwiid ilaahay wadaan kuu xil saaray inaad tidhaahdo laakiin tafwiidku goormuu dhacaa goormuu qofku arrimihiisoo dhan ilaahay u dhiibtaa waa markaad adigu intii ku saarayd la timaado yacni adiga waxa lagu faray almru wannahyi qur-aan baa soo arooriya axaadiis waxaana samey waxaana ha samayn in adigu intii ku saarayd markaad samayso natiijada ka dambaysaad ilaahay u tala saaranaysaa subxaana wa tacaala waxaad la mid tahay bay yidhaahdaan sidii kii beerta falanayay beerta hadduu aad fadhiisto yidhahda ilahay baa u tala saartay inay midho dhasho wuxuu ka tegay wixii la faray waxaa isaga la faray inuu beertiisa qodqodo faadhfaadho inuu hagaajiyo inuu midho ku rido inuu biyo ku shubo inuu si fiican u dhigo kadib baa waxaa la faray in ilaahay u tala saarta markaa wixii ka soo baxaya ilaahu ii hagaaji inuu yidhaahdo oo wax fiican ha dhasho iga beer si awgeed waxaa loo baahayay qofka mu'minka ahi inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala si dhaba ah u tala saarto oo waxa weeyaan bay dhahaa qofku asbaabta la faray ha yimaado laakiin iyuu iyada ictimaadi yus odhanayn waa qaanuun sababiyo haddaad muqadamaadkii la timi natiijadu waa ilow ba ilow natiijadu waa in shaa allahu ilowba ilo waxa la yidhaha kama jiraan adigu waxaad hagaajisay beertaad dhigtay ilaahay baa dhulka la goyn kara ilaahay baa balaayo kale samada kaga keeni kara cid kalea iman kartoo kaa qaadi karta wax waliba oo ka dhici karaa sabab iyo natiijo automatically isugu xidhani ma jiraan laakiin adiga waxa ku saaran markaad asbaabta la timaadid inaad ilaahay subxaana wa tacaala tala saarati waxay idhaahdaan qofka asbaabta ka tagaa qofka asbaabta ka tagaa waa maqruur bay dhahdeen ama waa caajis waa maqruuro waa qof la kadiyey ilaahay baa isaga tala saartay buu leey waxaan jirin qofka asbaabtun dul fadhiistaana bay leeyihin waa nooc min ashirkiyaat buu ku jira oo rumaysanu mar haddii sababtaa bilowgeedii uu la yimid inuu guulaysanayo kaasina sax maaha baa la ydhahda waxaa ka a ah waxyaabaha keena tala saaranku waa xaal ee cilmi maaha maxaan uga jeedaa ama masaladan culamadu maxay uga jeedaa yani qawaacidda waan sharxay markaa waa la fahmi karaa qawaaciddaasi waa la fahmi karaa inaan qawaacidda fahmay macnaheedu ma aha inaan mutawakil ahay inaan ilaahay kala saartay maaha idan waa xaalo qalbiya waa xaalo keensanaysa inuu qofku qalbigiisu uu ku xasilo arrintan u ilaahay tala saarto ee inuu masalada cilmiyan u garto ma aha waxaynu ka warramayna idan tawakalku wuxuu u baahan yahay dhaqan buu u baahan yahiyo qofku inuu istijaabiyo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qofka yidhaha laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir ee iimaankaasi uu dhabkayay waa inuu qirayo ilaahay mooyaane cid xaq lagu caabudaa inaanay jirin waa inuu qirayo rabbi subxaanahu wa tacaala mulkiga dhammaantii inuu isagoo gacantiisa ku jiro waa inuu qirayo rabbi inuu mahadnaqayo waa inuu qirayo inuu ilaahay keli yahay wax walbana uu awoodo taa macnaheedu waxaa ka dhalanaya inuu qofku hadduu mas'aladaasi si dhaba ah u fahmo inuu mutawakil yahy yani xaqiiqadaasi hadday qalbigiisa degto inuu mutawakil yahay baa ka dhalanaya tawakulku markaa wuxuu keensanaya inaad aaminsanaato risiqaaga inaan cidina goyn karin adiga asbaabtaa lagu faray laakiin cid arsaaqdaada goyn karta inaanay jirin wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wax dunida kor maraa ma jiro ilaa iyo ilaahay baa arsaaqaya wa kaayin min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarsuquhaa waiyaakum tiro badanaa inta noole dunida kor socda oo aan xambaarsanayn wuxuu cuni lahaabaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala iyagana ilaahay baa arsaaqa idinkana ilaahay baa idin arsaaqa baa la leeyahy subxaana wa tacaala waxaa rabbi ina leeyahy wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raasiqiin wax kastoo aad baxdaan ilaahay baa badiilkeeda idin siinaya isagaana kuwa wax arsaaqa ama khayru raasiqiin isaga ah yacni inaad arsaaqda ka warwarin inta badan dadku masaa-ilka aana ilaahay u tala saarin ee aadka uga warwaraan bay ka mid tahy weliba jaahiliyadan mucaasirkiina ee aynu la noolay waktiyadan dambena aad bay dadka ugu sii arkaysay inuu qofku asbaabto qura tala saarto oo is idhaahdo haddii aanad waxyaabahaasi samaynin aqsaamadaadaba way go ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala waxay u tala saarteen rabbigood diintan iyo hirgelinteedii waxay u tala saarteen noloshooda dhammaanteed waxaa loo baahanyay markaa dadka mu'miniintii inay rabbigo tala saartaan nabi maxamed iyo ambiyada kaleba ilaahay wuxuu leeya wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin makrin ama khiyaamay kuusoo maleegayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala laakiin waxaasoo dhan ka xoog badan baa laleeyahy subxaana wa tacaala idan dadka muuminiintii waxay u baahan yihiin inay gartaan waman yactasim billahi faqad hudiya ilaa siraati lmustaqiim qofka ilaahay subxaana wa tacaala ku dhaga in ilaahay uu jid fiican marinayo tala saaradka maxaa midha ee ka dhasha waxa ka dhasha kow in alla kuu hiiliyo in yansurkum allahu falaa qaaliba lakum أليس الله بكاف عبده ومن yتوkل عlى الlahi fahuوa xasbه waxa dunida ka dhacay dhan rabbaa abuurtay waana og yahay siday u dhacayaan inuu bedelana waa ku filan yahy mujarad inagaa layna imtixaamaya inagaa layna yeelaya qulubteenu siday tay inagaa layna yeelaya ur ilaahay intaynu ku tiirsanay ilahayna wuxuu ballan qaaday haddaynu si dhaba ugu tiirsanno inuu inoo heelinayo waxyaabaha laga helo tawakulka waxaa kamid ah in rabbi shaydaanka kaa dhowro innahu laysa lahu sulطaan clى اladiina aamanuu wa calىa rabbihim yatawakaluun shaydaan ma hanto oo ma tawaliyo arrintooda baa la yidhi kuwa iimaankana laga helay rabbigoodna tala saartay waxyaabaha laga helay in ilaahay la tala saarto waxaa kamid ah xasilooni iyo qalbi deganaan dadka maanta stress iyo warwar iyo qalaq iyo deganaanshiye la-aan maskaxeed iyo ku tiro batay laakiin waxaasoo dhan waxa u dawo ah qofku inuu ilaahay tala saarto subxaana wa tacaala hadduu qofku rabbi tala saarto adduunku hadduu gubanayo ma dhibo adduunku hadduu dacalka kasoo halaagsamayo ma dhibo waayo wuxuu ogyahay rabbigii lahaa inuu maamulayo wuxuu kaloo og yahay isaga intii waajibee la saaray inuu sameeyey wantaha amur inay gubato markaa muxuu uga warwarayaa nabi muuse oo ilaahay amray inuu reer banu israa'iil kaxeeyo oo in yaroo ciidana kaxaysto ka baxay ayaa fircoon oo bijabaruuti isla weynidiisi iyo askartiisi iyo wixiisii oo dhan wataa ka daba yimid dabeetana wuxuu gaadhay nebigii meel bad ah waa laga tallaabi karay dadkii la socday hareeraha eegeer waxay idhaahdeen xaggan horena dad bay inaga xigtaa xaggan dambana waxa ka soo socda bay idhaahdeen innaa lamudrakuun bayna layna haleel dabeetana wuxuu nabi muuse ku yidhi qaala kalla inna maciya rabbi sayahdiin aniga layma haleelin buu yidhi ilaahay baa macayga ah isagaanay hanuuninaya iyadoo xaggana ay bad tahay oo waxa ka horeeya uu bad yahay xaggan waxa ka dambeeyana uu ciidanyay caqliga bini aadamka aanay muuqanin meeluu ka baxaa xagganka uu u bixi lahaana ciidankii uu kasoo cararay baa jooga xaggii uu ordayayna bad baa xidhay wuxuu u arkaa caqliga bini aadamkii no way out meel laga baxay inaanay jirin waxay dadkii yidhaahdeen markaa waa nala soo gaadhay isna wuxuu ku ilaalinaya ilaahay baa macayga ah isagaana hanuuninaya rabbigii maciise ahaa muxuu ku yihi an idrib bicasaaka albaxra fanfalaq fakana kulu firqin ka tawdi lcadiim ilaahay wuxuu ku yihi usha aada sidato badda ku dhufo ulibad maxay ka tartaa yani waxaa la yaqaanaa ul bad lagu dhuftay inaanay waxba ka qabanin laakiin waxaa culamada ku jirta bay leeyihin laba shayba dhan waa ka mucjisa oo ilaahay wuxuu tusayaa wuxuu doono inuu yeeli karo dhanna bay yidhaahdeen waa ka camal oo waxaa la rabaa nebi muuse iyadoo badda loo kala dilaacin haddana inuu shaqo qabto intuu iska fadhiya intay baddu kala dilaacdo inuu iska dhex maro lama rabe calaalaqal inuu camal qabto ul ku dhufaa la yidhi badda ul ku dhufo ul markuu ku dhuftayna ilaahi wuxuu leeyay fanfala waa kala dhambalantay fa kaana kullu firqin ka tawdi alcadiim qayb waliba waxay noqotay sidii buur weyn baa ilahay biyii ba alla kala kaxeeyey waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya walaqad awxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadi fadrib lahum طariiqa fi lbaxri yabasa laa takhaafu darakan walaa takhsha jid engegan u samee baa ilahay yiri hadda waa bad haddana ilahay wuxuu yabasa inuu noqonayo xataa waddo dhoobaa may marin badi markay kala dilaacday meeshoo dhoobaa may soo marina ilahay wuxuu leeyay dariiq yabasay mareen jid gegen oo boos burhku ka kacayo boora waxaad martaaba ilaahay yidhi adigoo laa takhaafu darakan walaa taksha adaan cabsina ku haynin haleelitaan in lagu qabtana ka baqaynin marbaa ilahay yidhi subxaanau wa tacaala faatbacahum fircawnu bijunuudihi fغashiyhm min اlymi ma غashiyahum وadla fircawnahu qwmahu wma hada fircoon iyo kooxdiisii baa soo raacay baa ilaahay leeyihi iyaga waxaa haleelo daboolay badda wixii ka mid ahaayee daboolay idan hadduu qofku gaadho maqaamkaa inuu ilaahay tala saarto wuxuu noqdaa muطma'in اlqalb sakiina iyo طmaaniina xasilooni buu helaa balaayadu ma dhibto dadka barbaa intaa in leegi markay qabsato warwara oo fakara oo seexan waaya oo duniduba kusoo ururtaa laakiin qofka mu'minka dhabta ah ee mutawakilka ilaahay tala saartay isagu intii waajib saarayd mar hadduu sameeyey cabsi ma gasho inta kale rabbigii lahaa buu tala saartaa sidaa awgeed ayaa waxaa laga faa'iidaa tawakulka inuu qofku tumaaniinayo sakiina nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam oo la eryayo oo soo baxsaday isagiyo abibakar oo buuralay dhex maro ku raadgatay oo god galay oo godka muddo ku jiray oo isku qarinayay ayay ayayse soo dultaageen qoladii raadacada ahayd ee gaalad ahayd dabeetana abibakar wuxuu ka cabsaday wuxuu yidhi ilaahay iyo mid ka mid ah hadduu cagihiisa eego wayna arkayaa xaqigiisa hadduu ila eego waan muuqanaynaa wuxuu ku yihi laa taxzan in allaha macana ha murugana abibakarow ilaahay baa inala jiray qofka mu'minkii markaa ee mutawakalka ah mutawakilka ahi ma cabsado ma cabsoodo waayo ilaahay buu tala saartay subxaana wa tacaala sida awgeed baa ilaahay qur wuxuu ku tilmaamayaa nebi ibraahim markii gaaladu intay qabatay dabka ay u shideen ee ay ku talagaleen inay dabka ku rideen weedh buu yidhi ilaahay inooga sheegay wuxuu yihi xasbuna allahu wa nicma alwakiil ilaahay baa igu filan mid la tala saartana rabbi baa u fiican waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu weeyaan xasbuna allah rabbaan ugu filan cid la tala saartana rabbaa u fiican dabeetana rabbigii uu tala saartay muxuu sameeyey markii dabkii lagu riday ilaahay wuxuu yihi waxaanu ku nidhi yaa naar kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim dabow haddao dabka wax guba ilaahay baa iska leh adigana isagaa ku leh waxaanu nidhi baa ilaahay yihi yaa naar kunii barda dabow qabow noqo qabowga laftiisaa wax dila baraf noqdo qabowga laftiisaa wax dila laakiin ilaahay wuxuu yihi wasalaama qabow aan wax dilin qabow nabadgeliya noqo baa ilahay yihi subxaana wa tacaala mid waxguba ha noqonin dabku asliyan khaasiyada inuu waxguba ilaahay baa ku abuuray laakiin ilaahay hadduu doonayo wuu ka dhigi karaa midaan waxba gubi saas daraaddeed ayaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay ciidamada gaalada tirada badan ay soo urursadeen ay dacayada soo faafiyeen wixii meesha joogayba waa lagu soo urursadee ka cabso ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum imana wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xasbuna allahu wa nicma alwakiil qofku markuu ilaahay tala saarto wuxuu nabigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qof dumara ah oo jilicsan oo ilaahay tala saaratay oo ilaahay ku filaaday haajar umu ismaaciil nebi ibraahim waxaa la faray xaaskiisa inuu kaxeeyo meesha maka la lama lama degaano waxba joogin uu geeyo dabeetana halkaa kaga yimaado ibraahim markuu iska dhaqaaqay wuxuu ka tegay inay ahayd in yaroo biyaaya in yaroo timira ah iyana ay umul tahay ilmo yar naas nuugsiinaysa ahe waxay tihi ibraahim xaggaad nagaga tegaysaa ma meeshaanaan cidiba deganayn nebi ibraahim lama hadal ilaahay baa amroo yidhi sidaa yeel uu iska socday way daba socoto waxay ku celcelisay xaggaad nagaga tegaysaa ma meeshaanaan cidiba joogin markii dambe su-aasha si kale u dhigto waxay tihi allah amaraka bi haada ma ilaahay baa ku inta halkan lay dhigo inaad iska tagto dabeetana wuxuu yihi hayo ilaahay bay faray idan laa yudayicuna bay tiri ilaahay baan haddaba tala saaranay mar hadduu ilaahay sidaa yidhi na dayici maayo isagaanu tala saaranay meeshay ilaahay u tala saaranaysaa waxay rumaysantahay mar hadday ilaahay amarkiisa fuliso inaanay hoobaynin meeshay ilaahay u tala saaranaysaa waxa weya waa meel cidaan cidila joogin oo ay umultoo ilmo yar haysato oo wax la cuno intaa yara tibiriyan yaroo ay haysato oo odayeedii ka tegayo isna uu iska tegayo waa keligeed markay dhamaysatay intii yarayda biyaahayda ee harraaday ee yeel yeelmaheed yaraaba isla harraadeen u dhaqalmay ay ororoday laba buurood dhexdood iyadoo egeegaysa bal inay cid aragto ama waxuun aragto ayaa ilaahay subxaana wa tacaala malag soo diray oo halkii ilmaheedu jiifay ayaa biyo looga soo saaray islaanta ilaahay tala saaratay barakadeediibaa ilaa hadda la waa ceelka dunida ugu da-weyne maanta ku duniyaalaa kownka aynu ku noolay biyaha zamzamka la yidhaahdo qof dumaroo ilaahay tala saarataa ilaahay siiyey zamzamku waa qof dumara oo ilaahay tala saaratay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala siiyey dabeetana ilal yow ma jiro ceel dunida la da-a oo la garanayo maanta oo saddex kuno sannadood in ka badan la cabayay oo aan gurin oo weli sidii loo cabayo zamzamka mooyaane zamzamkaasi waa karaamadii alla karaameeyey haweenaydaasi ilaahay ka baqatay ilaahay subxaana wa tacaala tala saaratay isaga isu dhiibtay bale ilaahay subxaana wa tacaala si loo xasuusto haweenaydaasi awliyada ilaahay bay ka mid tahay si loo xasuusto weli qofkii ilaahay isu dhiibay camalkiisii ayaa inaga layna yidhi waxaa cibaado idiin ah inaad ororoddaan halkii ay ororoday rukni xajka kamida weeyaan weeyaan asacyu bayna safa walmarwa labadii buurood ee qoftaa dumari dhex oroday ayaa inaga ln laynagu yidhi ilaahay ku caabud oo dhex orda idan tawakulku wuxuu keenaa qumaniina haweenaydaas iyadoo ciddo degan bay ku kalsoonaatay rabbigeed oo ay tala saaratay oo isu dhiibtay rabbina ma dayicin tawakulku wuxuu keenaa xoog buu keenaa inuu qofku daa quwa noqdo qof xoogan inuu noqdo waan waxba ka cabsanin xoogganaantu haddii duwalka yaryar ama dadka yar haddaad ogtahay ina kaa dambayso dawlad xooggan oo arrintaada u doodayso adiga hore wa cabsanmaysi waayo waxaad is leedahay dee waxaa ku ilaalinaya dowladda yar maanta dunida saddexaad ku taalla ee maraykanku yidhaahdo anaa idin ilaalinaya amnigiina ciidankaygaa qaaday dadku niyaddaa wada samaanaysa waxay isleeyiin dawladdii dunida ugu xooga badnayd ayaa amnigiinii nabad qaaday ka waran haddaad rabbu samaawaat amnigaaga u dhigato hadduu damaano qaado rabu samaawaat xooggaagu intuu leegi idan qofka rumaysan in rabbigii damaano qaaday ma liito waa xoogan yahay isagoo aan kibirsanayn sidaa daraaddeed baa nebi nuux isagoo kale keli ah oo lagu cacayaaraya buu lahaa yaa qowm in kana kabura calaykum maqaamii wa tadkirii biaayaati illah facala allahi tawakaltu faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum huma laa yakun amrukum calaykum gumma huma qduu ilaya walaa tandiruun tolkayow buu yidhi hadday idin dhibtay oo idinku weynaatay dhex jooggaan idin dhex joogaan rabbi idinku yeedhaya hadduu idinku dhib bitay iyo xasuusintaan ilaahaydan xasuusinaya anigu ilaahay baan tala saartay idinku xoog waxaa leedihiin oo dhan isu geysta buu yidhi oo waxaa yeeli kartaan ee ugu samayn kartaan oo dhan sameeya waxba ha la anigu ilaahay baan tala saartay idinku waxba ha la hadhine waxaad doontaan yeela buu ku yidhi yaan un taladiin qoomamaya cilin ku noqonin buu tilmaamayay waxa uu tilmaamayaa ambiyada qur-aanka ilaahay kaga waramayo qaaluu yaa huudu maa ji'tanaa bibayina wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qowlik wamaa naxnu laka bimu'miniin in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisu waxay yidhaahdeen nebi huudow noolamaadiman wax cad ilaahyadayana uga tegi mayno warkaaga kuna rumayn mayno wuxuun baanu ku aragnaana mid ilaahyadu derdereen markii uu waxa xun ka sheegay habaarki iyo inkaartii ilaahyada iyada ayuunba kugu dhacday isagoo rabbi ku kalsooni qabo wuxuu yidhi inii ushhid allaha washhadu annii bariu mima tushrikuun marka koowaad ilaahay baan markhaati gashanaya idinkana waa idin markhaati gelinaya waxaa caabudaan horta inaan beri ka ahay oonadaanan idinla caabudaynin min duuni fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun dhammaantiin isku taga oo idhagroo iskhiyaamayo hay waxba ha hila sugunina anigu buu leeya innii tawakaltu cala allahi rabbii wa rabbakum anigu rabbigay baan tala saartay idinkana rabbigiina maa min daabatin ilaa huwa aakidun binaasiyatiha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim ma jirto dunida korkiisa wax socda ilaa ilaahay baa foodahaya buu leeyahay aniga iyo idinkaba rabbaa foodayna wadahayeen anigu isagaan kala saartay idinku waxaad doontaan sameeya buu leeyahy nabi shucayb qaala almalau aladiina istakbaruu min qowmihi lanukrijanaka ya shucayb waladiina aamanuu macaka min qaryatina walatacuuduna fi milatina qaala walow kuna kaarihiin qad iftarayna cala allahi kadiban in cudna fi milatikum bacda idn ajaana allahu minha isna wuu soo wado wuxuu calى اllahi twaklna rabana fاftx nebi waliba wuxuu leeyahay rabbaanu tala saaray qaaluud iyo kooxdii la socotay markay dagaalka qolada gaale la gelayeen ee kooxdii qaar baqatay laa taaqata lana alyawma bijaaluuta wa junuudi ay yidhaahdeen ilahi wuxuu yihi qaala aladiina yadunnuuna anahum mulaaqu llah kam min fi'ati qaliila غalabat fi'ata kahiira biidn اllah wallahu maca asaabiriin nusuus badan badan oo qur-aan aynu akhriin karno dhammaantood ka waramaysa tala saaradka iyo xooga u leeyihi id yaqulu lmunaafiquuna wladiina fii quluubihim maradu gara haulaai diinuhum wman yatawakl cala allahi fain allaha casiizun xakiim qaswat laxzaab munaafiqiintii markay nebiga iyo saxaabada baqan gelinayeen ilaahay wuxuu ku yidhi waman yatawakl cala allahi fain allaha casiizun xakiim idan tala saaradka ilaahay la tala saarto waxaa laga faa-iidaa qalbigoo xasila waxaa laga faa-iidaa xoog waxaa laga faa sharaf oo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy waman yatawakal cala allahi fa ina allaha casiizun xakiim ciddii ilaahay tala saarata ilaahay baa cizana iska leh xikmad dhammaanteedna iska leh sidaa daraaddeed baa munaafiqiintii waxaa ilaahay ku tilmaamayay ay yabtaguuna cindahum alciza gaalada agteeda maa cizanimay ka raadinayaan man kana yuriidu alciza falilaahi alcizatu jamiican baa ilahay lay ciddii shati doonaysa war ilaahay agtiisaa sharafi taalla ee dowladaha iyo boqortooyooyinka iyo kuwa agtooda sharafi ma taallo waxaa laga faa'iidayaa tawakulku in ilaahay aad kalsooni dhaba ku qabti wlilahi اlcizaة walirasuulihi walilmuؤminiin wakana xaqa calayna nasr اlmuؤminiin kadalika xaqa calayna nunji اlmuؤminiin waida salaka cibaadii fainii qariib waxaa laga faa-iidayaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa iyo qadihiisa aada raalli ku noqotid inaad noloshuba ku dhibin adigu markaad dadaasho waxaa soo baxa inaanay ku dhibin waxay doonaan ba ha noqdaan waa iskaga mid sidii aad doonaysay inay noqoto iyo inay noqon weydo waayo qofka mu'minkii markuu subxi soo kaco wuxuu yidhahdaa raditu billahi raba wa bilislaami diina wa bimuxamadi nabiya wardiga subxi bay ka mid tahy waa maxay macnaheedu raditu billahi rabba baad leeday ilaahay baan rabbinimo raalli uga ahay rabbinimadu waa maxay yacni ilaahay baan maamulkiisa ogolay weeyaan masalada lagama hadlayo halkan cibaado raditu billahi ilaahan lama odhan waxaa la yidhaha raditu billahi rabba ilaahay baan rabbinimo raalli uga ahay dunidan ilaah baa leh isagaana maamula maamulkiisaana balay weeyaan haddaan wax soo helo waa falilaahi alxamd haddaan wax soo waayo waa falilaahi alxamd marnaba dhibiguma hayso waayo ilaahay maamulkiisaan hoos joogaa isagaa maamulaya dunida saa daraaddeed tawakulka dhabta ahi wuxuu keenaa inuu qofka mu'minkii rida biqadaa ilaahi uu la yimaado oo hadduu wax helo iyo haduu wax waayo hadii wax farax galiya u yimaadaan wax cadhogaliya hadday yimaadaan mid walba inaanu warwar iyo hami iyo sakhat iyo cadho aanu ku abuurin isna ciilkaambinin ee u gartay inay ilaahay qadihiisii iyo qadarkiisii tahay ow raalli ku noqda atawakul cala allahi waxaa laga faa'iidaa alamal qofku inuu rajo dhigin qofkaan rabbi lahayni quusaydi markuu wuxuu isku duduwa isku beegbeegmi waayaan waa quusanaya laakiin qofkii rabbi rumaysanee aaminsani ma quusto sida daraaddeed amalku wuxuu ku xidhan yahay alle subxaanahu wa tacaala qofka mu'minkee dhabta ahi markaasi ma quusto qofkii ilaahay tala saartaa sidaa awgeed dhibi kuma dhacdo ma quusto waa axaadiid badan iyo aayaad badan baa ku soo arooray laakiin waan soo koobaya waxaan ku soo koobayaa inaynu ilaahay tala saarano maxaa inugu bixinaya haddaba maxaynu u adeegsanaa maxaa sababaya qofku inuu mutawakil rasmiyo xaqiiqiya noqdo waxaa sababaya ko inaynu ilaahay barano biasmaa'ihi wa sifaatihi alculaa inaynu baranno inaynu baranno ilaah raxiima oo raxmaana oo casiiza oo xakiima oo samiica oo caliima oo xayuna oo qayuuma oo qaniyi ah oo xamiida oo khabiira oo basiira inuu jiro oo qahaar oo qadiira oo dulquwati lmatiina wax kasta awooda rabbigaa hadduu si dhaba ah u baranno waxay keensanaysaa inaynu tala saarano walidalik tala saaradka ma yaqaanin filosofarada iyo kuwa kale waayo rabbiga baanay aqoonin rabbiga noocaana waanay garanaynin saa dalaaddeed cid ay tala saartaan ma hayaan waxa yaqaano qura tala saaradka nooca kana cidii rabbi taqaana subxaana wa tacaala bisifaatihi alculaa baratay qur-aankuna in badan badan badan buu inoo sharxayaa oo ilaahay isugu keen sharxayaa asmaadiisa iyo magacyadiisa iyo awoodiisa oo ina leeyahay fatawakal cala allah wa cala allahi fatawakalu cala allahi tawakalna waraxmaan yani in badan badan baa ilaahay ina bismihi araxmaan araxiim aw ilcaziiz araxiim inaynu ku tala saarayno qul huwa rabbi laa ilaha illa huwa calayhi tawakaltu wa ilayhi mataaba kulu shayin haalikun ilaa wajha وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم sifaadka rabbi haddaynu baranno waxay noqonayaan inaynu tala saaran karno waayo cid aanad aqoonin awooddiisu intay leegtay cilmigiisu intuu leegyahay naxariistiisa iyo kalgacalku dadka u qaba intuu leegyahay dhimrintiisu intay leegtay cafwiisu intuu leegyahay ma kala saaran kartid qof aanad garanayn wakiil kama dhigan kartid qofka aad wakiil ka dhiganaysa waynu noqdaa qof aad garanayso rabbi baad tala saaranaya markaad tidhaha wa inaad rabbi barata laba waa inaan rabbi kalsooni ku qabnaa inuu isagu dunida maamulo inuu risiqa bixiyo inuu samaawaadka iyo cirkaba isagu iska leeyahay saddex waxaynu u baahanay inaynu baranno cagsiga bini aadamka naftaada inaad garanto nafta bini aadamku mahma ay caqli badantay xoog badantay kan badantay waa daciifa un haddana cid kalunbaad u baahantao ku gargaarta kama maarantid rabbigii ku abuuray mar cidda ducfiga naftiisa arki kari waaya kibir baa qaada talasaaradkana way ilaadaan kalaa ina alinsaana layadqa an ra'ahu istaqnaa baa ilahay leey finaanan wuu qooqaa marka uu arko maxay inuu deeqtoomay laakiin haddaad ogtay inaad deeqtoomaynin intaad nooshahay rabbigaaba tala saaranaysa binaadamku hadduu kibro ilaahay ma tala saarto inamaa uutiitu calaa cilmin cindi ki yidhi rabbi ma tala saaran waxaad u baahannahay marka waxyaabaha tawakulka kordhinaya waxaa ka mida ah inaynu garanno tawakulka fadligiisa oo maxaa fadligiisa ka mid ah waxaa ka a ah kow ilaahay inuu kugu fillaanayo fa huwa xasnu waxaa ka mid a ah fadligiisa in alla ku jeclaanayo in allaha yuxibu lmutawakiliin kuwa alla jeclayana dee ilaahay ma cadaabo maxaa tawakulka inoo diidane hortaagan kuwa aan sheegay cagsigooda kow jaahilnimo ilaahay oo la garan waayaa waxay keenaysaa in tawakulkaagu liito laba naftaadu aad ku kadsoonto iyo waxoogaaga xoolaha ama caafimaadka ama caqligo aada waxay keensanayaan inaad ku kadsoontid saddex basharka ilaahay ka sokeeya oo aad iyaga ku tiirsato oo aad tidhaahdo kuwan baa wax walba kuu qabanaya waxay keensanaysaa inaad ilaahay ku tiirsigiisa ilowdo afar adduunko aada jeclaato oo aada isasiiso waxay keensanaysaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala ilowdo idan tawakulku wuxuu ka mid yahay maqaamaadka ama boosaska diinta ugu sarraysa ee qofka mu'minka uu baahaya inuu si dhaba ah ula yimaado waxyaabaha tawakalka xumeeyana waxaa ka mid a ah ba iyo tadayurka iyo waxa la noocoo dhan ayaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa inuu naga yeero kuwa isaga tala saarta oo dhabo caabuda asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كأن كبرنا إن أسارة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إننا نجد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن